bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخ aakhiruhum shaykhuna shaykhu صaalح bn cbdillahi alcusaymiin qafar allahu lahu walahum jamiica bisnaadi kuli minhum ila sfan bn cayna can cmr diiran can abi qaabusa mowla cbdillahi bn cami lcaas can cabdillahi bn cami lcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waalihi waslem الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقرائهم أصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى ورسول المجتمع صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوز بسعادة العجل الآجل فهذا هو المجلس التاسع والسبعون من مجالس إقراء وشرح كتاب معالم السنة النبوية fi leylati sabt almuwaafiq lilhaaliث walcishriin min shahr rajab cama afin arbaciya arbaciin hijrat mustafa sala allahu alayh waali wasalam dimna silsila duruus xadiis mustafa sala allahu alayhi waalihi wasalam badema kitaab arbacin wintami sunan saxiin yasara allahu litmaama alikmaal warasaqan ikhlaas fi lqowl camal inahu samiic mujiib dacwaat majliskan oo majliska sagaaliyo todobaatanaad ee majaalis dulmarkay sharaxa koobnee kitaabka macaalim sun nabowiya habeenkan waa habeen sabti ah saddex iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka jada nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam halkan waxaan ka bilaabaynaa kitaabka alkitaab اthaali cashar aljihaadu fii sabiili اllah waa kitaabka saddex-iyo tobanaad jihaadka oo jidka alla lagu jihaado ayuu kitaabkan u kitaab yahay weeyaan kitaabkan waa kitaab aljihaad maqsadka cibaadaadka aan kusoo jirnay darwat sinaam alislaam inuu yahayna nabigan ayaa sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka baabkan jihaadka dadka waa laba qaybood arafaani wasat labada araf waa jihaad iyo magaciiba in la sheego ama cabsi ha u geyso oo sharciga all inay sheegaan ay ka baqaan ama waxa weeyaan ha u geyso adduunye jacayl iyo wax la mid ah amaba aqoonyari ha u geyso in baabuljihaad laga hadlaba inay jariimo tahay oy dembi tahay u qaata amaba aan rabin qodoba qodobkaas ama aan dan ka lahayn oo nusuustii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kitaabkii qur-aanka ahaa iyo sunnada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam oon koobnayn in noo imaan doonto sii badan aanan dheg jalaq u siinaynin oo baabkaas ba aan tirada ugu jirin qodobyahaas waa qolyo waa daraf darafka labaadna waa daraf ayadna haaliin ah ku xadgudbay oo jihaadkii macaanidiisi weynayd ooyaan waacdiisi ka fahmeen in dhiigwan la daadiyo aanan loo eegin dhiigga asaga ma dhiig bannaanba mise ma bannaano ma dhiig macsuum aha ama macsuum bilislaam ama islaamnimaha lagu ilaaliyo ama macsuum bidimati dim iyo cahdi iyo wixii lamidka lagu ilaaliyo aanan dhag dhagjala qusinaynin labadaa qol waa laba daraf weliba qolyahan hadda dambe yacni fasaadka ay ummadda ku wadaan iyo dhibka ay ku hayaan aad u muxuu ahaa xad badan yahay waxaa laga yaabaa hadda magaalada xamar oo kale tusaale ahaan toban qarax ayaa usbuuc gudaheed ka dhacay tobankaa qarax masaakiin iyo dumar iyo caruur iyo dad aan wax galabsanin iyo dad muslimiinah lagu baabi'inaya bism aljihaadi fi sabiili illah jidka ilaahay in lagu jihaada ayaana loo sii maraya marka runtii waa wax musif oo aad u liidan laakiin waxaa ilaahay mahadii subxaana wa tacaala walaa taxsabana allaha haafila cama yacmalu اdaalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar ayaga waxau roonaan lahayd inay saan ummad intay u halligaan muslimiinta baabi'iyaan dhibkan geystaan masaajidii alle in lagu tukada ay dadka u kadibna sidaana iskaga dhamaato ama jannada beento ay sheeganay iyaga ay galaan saasoo u roonaan lahayd laakiin xaqiiqada noocaas maaha maalin miisaan iyo mowqif iyo xisaab ayaa naga wada horeysa dhammaanteen nin walbana uu tagaya ya biayi dambin qutilat wa hawl u taalla dadka iyaga in alle idni muxuu ahaa dhibgeysatay qofka muminka ahna maa yazaalu fii fusxati min diinihi inaad diintaada barwaaqa iyo bashbash iyo deganaan iyo qabow iyo dhibla-aan aad ku suganta kama zuulaysa addunya aakharaba intaad farta kala gelaysa dhiig xaaraana markaa dhiig xaaraana timbi aad mxuu aha aad kudhexdhacdo markaasunba addunya aakhraba ciriiri kugu noqdeen addunya aakhra markaas ciriiri kugu noqday marka labada araf waa labada araf waa arafkan aanba jihaadba la maqashin karin wax ogeyba fulaynimo ugeysa iyo diinxumo ugeysa iyo qaabdarre ugeysa iyo aqoonlaan ugeysaaba iyo arafka labaad oo ah haaliyiinta kuwaan ummadii halligay oo macsuum iyo hayr macsuum muslim iyo hayr muslim anu abyaliin qaarkood waxay ka fahansiin jihaadka in qofka hadduuba muslim ahayn inuu la dilo ay dhiiggiisu u yahay maalkiisu bannaan yahay been wa waa arrin been ah diin ilahay ku jirin subxana wa tacaala kaafirka laba labaa loo qeybinaya waa kaafir xarbi ah iyo kaafir ama musta'man mucaahad ah gaalka hadduu yahay oo la dagaal lagu wada jiro la dagaalamaa dabcan waxaa weeyaan in lala dagaalamo oo la dilo asna uu ku dilo waa jihaadkii laakiin gaalka hadduu muuse aman yahay oo muxuu ah si kastaba ha noqote uu qof amni in ka dhexay u yahay in la dilo waxaa weeyaan nabigan wuxuu ku sheegay sala allah alay qofka dila inuusan udayga jannada helayn ayuu nabigeena sheegay sala allahu alayh waali daraf marka laba daraf oo madmuuma oo labadaba liidan darafka saddexaad oo wasadka ah waa darafkii nabi maxamed calayhi salaat slaam dariiqiisi oo jihaadka inuu darwat sanaam alislam inuu yahayna ogsoon xilligiis shuruuddiisii iyo waxaa weeyaan eh, mawaanicdiisii iyo meeshii ku bannaanaa iyo meeshiaan ku bannaaneen iyo wixii ka ritima kulli eh, waxaa miisaanka saarayaan nabigeena sal allah alay markuu maka joogo kufu aydiyakum aqiimu salaa ayaa muxuu ayaadka ay faraayeen markuu madiine imaado dowlad noqdayna wixii dhacay waa la ogaa idinkagama sheekaynay iyo wixii ka dambayba marka waxaan kala jeedaa masaladaas marka jihaadka waa masale noocaasa ah oo ummadda ay ku kala tagtay ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacala jidkii asaga u jeclaa allah nagu maryo annaga allahna maryo alkitaab aali cashar kitaabka saddexiy tobanaad aljihaadu fii sabiili lah jidka all oo lagu jihaado ayuu kitaab iyo weyaan alfasl اwalu fasalka koobaad maadaama eh, axaadiista aan aad ugu raagnay eh, in sha allahu tacaala kormarkaa badan doono sharaxan inta hadda aan sheegay intaas waxaan filaya kifaaya inay noqoto inteeda badan wixii ishkaal gudaha ku jira waa gooni alfasl اwl faslka koobaad axkaam اjihaad jihaadka axkaamtiisa ayuu fasl yahay weeyaan baabka koobaad baabun laa tazaalu kama zuusha daa'ifatun koox oo min ummati ummadayda ka mid ah, kuwa muuqda inay yihiin oo banaanka yeelo ummadaha ka sarey inay yihiin duhuur kuwa lah kama zuulayan weyaan saasuu nabigeena mxuu ahaa siduu noo doonta baabkan xadiidkaas u baabya uhuurka culimada waxay ku fasireen laba shay uhuurun bisayfi wasinaan waa muuqasho awood iyo cudud lagu muuqdo iyo bilxujai walbayaan tan labaad xujada iyo bayaanka maanta xagga sayfka iyo cududda waa laga yaa muslimiinta waa laga tookroon yahi ogsoontiin meesha ay marayaan xaaladooda dhiigga daadanayo dalalkooda muu ka daadanay ama ayaga iska daadiyeeno ama ummad kale muxuu ah ka daadisa ayagoon baa muxuu ahaa dhiigga qobana waa iyaga boqol kiiba sagaashan iyo sagaal adduunka o dhan marka la fiiriyo hadda waqtigaan la joogo amaba sanawaadka soo dhaafin inteeda badan oo tabar tabar hadda badan ma hayaan laakiin mid aan weligeed looga adkaanayn ayaa halkaa taagan waa xujada xagga daliilka iyo xagga xaqiiqada iyo xagga caddaanta cid haba yaraatee kaga adkaan karta lama arka kainan man kaan mid kastaba ahaado marka ta ah ayaa waxaa duhuurka labadaba waa gelaya weyaan xadiidka laba kun iyo laba iyo sideetanaad can ilmuqiirata bni shucbata waxaa laga wariyay radia allahu taala arda saxaabiga jaliilka can nabi nabign wuxuu ka hor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa yazaalu kama zuulaan naasun dad oo min ummati ummadaydi kamid daahiriina kuwa muuqda inay yihiin oo sarreeyo gacanta sare lah xataa yaatiyahum ilaa ugu imaado amrullahi amarka alle oo geerida ay ugu timaado wa hum ayaga oo daahiruun saasuu nabig cadayna sal ala slm xadidka bukhari sun ayaa soo saaray laba kun iyo saddex sideetanaad an mucaawiyata bni qurata waxaa laga wariyey mucaawiyahaas waa ninka la yidhaahdo wuxuu ka yahay mucawiya bni qura taabiciinta kuwooda wasadka ah oo dhexdhexaadka ah ayuu ka yahay waana iqa oo mxuu ahaa axaadiistiisa aad iyo aad ragga loo qaata ah amaba riwaayaadkiisa waana wuxuu geeriyooday boqol iyo toban iyo saddex jira nabigeena sal l slam aabihii waa qura ibnu iyaas ibnu hilaal almusani waa ree musayno waa saxaabi jaliil ah radia allahu taala arda wuxuu dhintay afar iyo iyo lixdanka jirada nabigeena sal l slm kunyadiis waxay abu mucaawiya can mucaawiyata bni qurata waxaa laga wariyey raximah llah can abihi abihi saxaabiga jaliilka ah wuxuu ka wariyey radi allahu taala arda qala wuxuu yihi qala rasul wuxu yih sal slm idaa fasada ahlu shaam ahlu shaam haddii ay fasaadaan adinka gudihiina khayr kuma sugna culimada marka laa khayra fiikum waxay leeyihiin khayr kama faa'idaysanaysaan ahlu shaam waxaa lagu yaqaanaa ahlu nakhwa dad jihaad iyo waxaa weeyaan khayr iyo wanaag iyo culimo iyo dadnimo iyo wanaag lagu yaqaan ay ahaayeen ayaga haddii marka ay marba fasaadaan in ayaga loo tago oo lala noolaado amaba waxa weyaan xaggooda la aado khayr kuguma sugna ayuu nabigeena cadaynaa sala allahu caleyh wasalam laa tasaalu kama zuulaysa aa'ifatan koox oo min ummatii umadeyd ka mida mansuuriina in lookuwa loo gargaar inay yihiin laa yaduru wax kama taro man khadalahum cid alle cidda garabkooda ka baxda oo garab banaysa waxba kama taro xataa taquuma saaca ilaa saacadda qiyama ay ka dhacda weeyaan tirmidii ibni maaja ee soo saaray walam yadkur ibn maaja ibn maaja muusan sheegin ahlu shaam ahlu shaamna waa taqaanaan reer urdun reer suuriya reer lubnaan ilaa waxaa weye reer filistiin oo asal ahaan shaam waxaa weyaan intaasa shaam laisku yihahdaa ardu shaam xadiidka xadiid saxiixa laba kun iyo afar iyo siddeetanaad can daari waxaa laga wariyey radia taala arda saxaabiga jaliilka qala wuxuu yihi tamiim ninka dajaal soo wariy xadiidkiisa oo dajaal raggi ninka arkay weyaan ninka dajaal arkay weyaan qaala wuxuu yidhi samictu rasulah hada diin ama diintan amarkan maa balaqa ood waa u baryo habeenna uu galo diintan wuu gaarayaa waa gaaraya gaaraya gaari nabig sal slm marka amriga ayuu amar ayuu ka cabiri diintan ayuu nabiga kala jooda sal alla alay walaa yatruku kama taga allahu alla weyne beyta madarin guri dhooba ka samaysan walaa wabarin iyo guri ka samaysan muxuu ahaa caws iyo eh, ka samaysan eh, duf ka samaysan ilaa haddii uu jiro adhalahu llah alla inuu geliya hada diina diintan uu geliya bicizi casiizin mid cizi i sharaftii aw bidulli daliilin ima dulaysan dulligiisba dulli muxuu ahaa waxaa weeyaan cizi ha ku gala ama dulli ha ku gale cizan cizi oo yucizu llahu allaweyne u cizay bihi asaga alislaam islaamka wadulan dulli oo yudilu llahu allaweyne uu muxuu duleeyo bihi isaga alkufra gaalnimada aan ku noqdo meesha ilaa adkhalahu llahu allaweyne ayaa geliya hada diina diintan bicizi casiizin mid casiiz ah waxaa weeyaan u gala oo diintana geliyo oo muslima aw bidulli daliilin iima dulaysan dulligiis oo kufrigii ayaa gurigii looga geli oo muxuu ahaa lagu dulayni hadda maanta waad aragteenoo guri uusan islaam gelin maba jiro adduunkan la joogo maanta guri walba islaamnimada way gashay say ku gashay islaamnimadii internetka yaa geeyey tifiyada yaa geeyey idaacadihii yaa geeyey sooma islaamka meel buuba galayba marka maanta cid ku cudur daaran karta islaamnimo annagana ma soo gaarin inay jirto uma malaynaya wallahu aclam waayo wakaana taymiim wuxuu daari saxaabiga jaliilka ah radia allahu ta radia allahu mid dhaha qad caraftu waan ka ogsoonahay daalika arrinkaas fii ahli beyti ahli beytkaygaan ka aqaana arrintayda arrinku nabiga sheegay sal allah alay slm leeyahay eh, islaamnimada inaad ilaahay cisayna dadkeeda iyo islaamkaba kufrigana ilaahay u dulayna reerkayga iyo mxuuha faamilkayga ayaanba ku arkaya dhahay laqad asaaba wuxuu helay man aslama qof alle qofka islaamo minhum ayay ka mid a alkhayra khayr ayuu helay laqad asaaba waxaa asiibay man aslama cidda islaamta minhum ayay ka mid a alkhayru khayrka iyo washarafu sharaf iyo alcizu iyo ciza iyo saromar ayaa heleen weyaan walaqad asaaba waxaa asiibay man kaana minhum man kaana qofka adoo minhum ayay ka mid gaal adulu duli ayaa asiibay iwasakaaru iyo hosmar iwaljizatu cashuur in laga qaado jiza laga qaado gaalnimo darteed looga qaado ayaa waxaa weyaan asiibtay weyaan waxaa soo saara imaam axmed sanadkiisana waa saxiix calaa sharti muslim baabu fadli jihaadi jihaadka fadligu le ayuu baabkan u baab yahay iyo waqaayatihi iyo jihaadka ujeedka lagala leeyahay maxaa loo jihaadaya xadiidka laba kun iyo shan iyo sideedaad can abi hurayrata radi allahu jaca rajulin baa yimid ilaa rasul rasulka u yimid sal slm fa qaala wuxuu yidhi dullanii itusi nabi allow calaa camalin amiloo camal oo yacdilu u dhigmo aljihaada camal jihaadku u dhigmo nabi allow itusi qaala wuxuu laa ajiduhu ma heli karo ma aqaano qaala wuxuu yidhi hal tastatic miyaad awoodaysaa nabigaa dhihi idaa kharaja markuu baxa almujaahidu qofka mujaahidkaa an tadkhula inaad gasho masjidaka masjidkaada oo fataquuma aad istaagta walaa taftura aadan noogin oo salaada u taagnaata oo watasuuma walaa tufira aadan afurin qaala wuxuu yidhi waman yastadicu dalik arrinkaasayaa awooda weyaan buhari muslim xadis soo saaray xadiidka laba kun iyo lix iyo sideetanaad canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu taala arda nebi nabign wxu ka qal nabigan wuxuu yidhi intadab allah allaweyne wuxuu u hormariyey u ballanqaaday liman kharaja qofka ku baxa fii sabiili jidka alla u baxa laa yukhriju uusan bixina ilaa iimaanun rumayn oo bian rumayna wa tasdiiqun rumayn u rumayna birasuuli rasuul an urjicahu inaan usoo celiya bimaa naala maca maa wuxuu gaaray isagoo lala qabo oo min ajrin ajra ah aw haniimatin ama haniima ah adkhuluhu ljannata janna aan geliyo walowlaa an ashuqa inaan dhibaatay haddii aynan ka baqaynin calaa ummatii ummadayda maa qacatu maanan fadhiisteen khalfa sariyatin gaadiila iyo mxuuah ronda gadaasheed ma fadhiisteen oo kama hareen weyaan walowaditu waxaan jeclaan lahay anii aniga uqtalu in lii dilo fii sabiila jidka alle uma uxya liinooleyo uma uqtalu lii dilo uma uxya liinooleyo uma uqtalu lii dilo saas ayaan jeclaan lahay ayuu nabigan cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidkaana muttafaqun caleyh xadidka laba kun iyo toddoba iyo siddeetanaad cabdiraxmaan ibni jabrin waxaa laga wariyey cabdiraxman jabrin saxaabiga jaliilka ah ibnu camr ayaa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibnu jabr ibnu camr abu cabsi alansaari weeyaan waa reer ansareed nabigeenna saxaabadiisa ayuu ka mid yahay wuxuu geeriyooday afar iyo soddonka hijrada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaana ku tukaday markuu geeriyooday cumaan bni cafaan radia allahu taala arda cbdiamaan jabrin ana rasu rasuulkeen wuxuu yidhi maqbarat ma barowda qadama cabdin adoon gomadihii fii sabiili laahi jidka alle kuma barowda oo fatamasaw kadibna ay taabato annaaru naar bukhaari ayaa soo sar adika weyaan wandur waxaad eegta ayuu kuleeyahy xataa yaquulu laa ilaha illa allah xadiidka mxuu ahaa laba iyo labaatanaad eeg ayuu kuleeyahay imaamka xafidahullah baabu fadli alribaai fii sabiili illah waardiyaha iyo xuduudda ilaalinta fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay ribaadka waa meesha xuduudka ay dadka cadowga ah iyo muslimiinta iska qabanayaan halkaas isaga xuduudka cida ilaalinaysa fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay ribaad muraabitiin ayaa la yihahda xadidka laba kun iyo siddeed iyo siddeetanaad can sahal bni sacdi saacidi waxaa taala u arda ana rasul rasulka sal sl qal nabig rsulkeen wuxuu yidhi ribaatu yowmin maalin ood qofka waardiyeeyo oo dufays ku jira fii sabiililah jidka alleh ayaa khayrun ka khayr badan min addunya addunyada iyo wamaa calayha wix dusheed ahaaday wamowdicu sawti axadikum midkiin suunkiisa iyo jeedalkiisa meesha la dhiga min aljannati oo jannada ka mid ah ayaa khayrun ka khayr min adunya addunyadii wamaa caleyha wix dusheed ahaaday warawxatu caraabitaan galabtii oo la socdo oo yaruuxuhaa u caraabo alcabdu addoonka fii sabila jidka alleh aw alqadwatu ama kallahitaan iyo arooriyo kallah uu kallaha ayaa khayrun ka khayr badan jidka lagu kallaha weeyaane min addunya addunyadii wamaa caleyha wix dusheed ahaaday bukhaari muslim ayaa wakhtasara muslimu calaa dikri alhadwati warawxa ayuu ku iyo mxuu ahaa iyo araawga ayuu ku gaabsaday xadiidka laba kun iyo sagaaliy sideetanaad can salmaan waxaa laga wariyey alfarisi radia allahu taala arda qal wuxuu yihi salmaan samictu rasulah baan ka maqlay sal slm yqul rasuulkaola irbaatu yowmin maalin waardiyaheed iyo muxuu ahaa xuduud ilaalinteed iyo waleylatan habeen ayaa khayrun ka khayr ba min siyaami shahrin bil soonkeed iyo wa qiyaamihi istaageeda wa in maata hadduu dhinto qofkii asaga ahaa oo ku jira dhufayska jara calayhi camaluhu camalkiisa ayaa u socda alladii kaasuu yacmaluhu camal fala jiri waujri caleyh risquhu risiqiisana waa la socodsiiya wa amina alfataan qabriga in lagu fidneeyana waa laga aaminlaga aamin yeelaa weyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu alayh waali waslm muslim xadii soo saaray baabu darajaati almujaahidiin dadka mujaahidiinta darajooyinka ay kala leeyihiin si ay u kala sarreeyaan ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa radi allahu taala anu arda qaala rasu wuxu yih sal slm man aamana qofkii rumay bilahi alla weyne iyo wa birasuuli rasuulkiisa rumeeyo ow aqaama salaata salaada ooga owa saama ramadaana bisha ramadaan sooma kaana waxaa ahaaday xaqan xaq cala allah alla weyne an yudkhilahu ljannata janno inuu geliyo alla waxaa xaq muxuu ahaa aad ku leeyahay inuu janno geliyo jaahada fii sabiililah jidka alle ku jihaadiya aw jalasa ama iska fariisaya fii ardihi arada uu ku noolaa allatii taasoo ulida fiiha mxuuaha jihaadiya qofka hadii marba aad arrimahaad la imaado ood ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya salaadana oga soomkana sooma ilaahay wuxuu ku leeyay inuu janneeyo saasuu nabigeena cadayna sal allah alay slam fa qaaluu saxaabadii yaa rasuul rasuulka allow afalaa nubashiru nnaasa dadka maan u oo intaa u sheegno qaala wuxuu yidhi ina fi ljannati mid kale waa idiin sheega jannada mi'ata darajatin boqol daraja ayaa ku sugan acaddaha allahu allow inaa u diyaariyey lilmujaahidiina fii sabiili lah jidka alle kuwa ku jihaado maa bayna darajatayn labada daraja intuu dhaxaysana kamaa bayna asamaai walardi arada iyo samada intudhexaysa ay la tootaha weeyaan faidaa saaltum llah alweyn hadii aad weydiistaan fasaluu waxaad weydiistaan alfirdowsa jannada firdowsa liil alla weydiista allahuma ina nasalka firdows acla min aljanna fainahu maxaa yeelay awsatu ljannati jannada meesha ugu qiimaha badan ugu dhexdhexaadsan weyaan waa aljanat jannada mesha ugu sarraysa weyaan urahu waxaan u malayna qaala inuu yidhi wa fowqahu firdows waxaa ama dushiisa ahaaday carsh raxmaan ali ramaanka carshigiisa ay ahaada weyaan wa minhu firdows yatafajaru anhaaru janati jannada webiyadeeda fiiha anhaaru min maain hayri aasin waanhaaru min labanin lam yatahayar acmu anhaaru min khamrin webiyadaa la sheegay ayaday kasoo burqanayaan buhari adiis soo saar weyaan wa minhu firdows xaggiisa yatafajaru ay kasoo burqadaan anhaaru janati jannada webiyadeeda anhaaru ljannati jannada webiyadeeda weyaan xadiidka laba kun iyo kow iyo sagaashanaad can abi saciid khudri waxaa la wariyey radi allahu ta arda ana rasul rasulka sal sl wuxuu yidhi yaa abaa saciid abaa saciidow man radiya qofka ku raalli noqdo billahi rabban rabbi inuu yahay wabilislaami islaamnimadan diinan diin ugu raalli noqdo wabimuxamedin nabi muxamedna nabiy inuu yahay wajabat waxaa waajibta lahu isaga aljannata janna u waajibto facajiba laha abu saciidin abu saciid ay arrinta la yaabay aad ula dhacay faqala wuxuu yidhi acidha calay ya rasuulka iigu soo celi facala nabiga arrinta ayuu sameeyey wuxuu ku yidhi man radiya billaahi rabban wabislaami diinahu muxamedin nabiyan wajabad lahu ljanna janna waajibto markaasuu in arrinta aad ula dhacay nab all igu soo celi waa loogu soo celiyey fa facala nabiga saas ayuu yeelay uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi waukraa mid kalena balqabsada oo yarfac allahu biha alcabda addoonku allo ku saromariyo miata daraja boqol daraja fi ljanati jannada maa bayna kulli darajatayn laba daraja intu dhexaysaba kamaa bayna asamaa waalardi qala wuxuu yidhi wamaa hiya ya rasuula rasulka taataa ahayd qala wuxu yidhi aljihaadu fii sabiili lah aljihaadu fii sabiilah waa jidka alla lagu jihaado weeyaan imaa muslim ay xadiisku baabu fadli shahaadati shahaadada oo jidka lagu dhinto ee waistixbaaba talabiha qofka inuu shahaado raadsado in ay sunno tahay ayuu baabkan u baabya weyaan ama fasalkan baabkan u baabya weyaan xadiidka laba kun iyo afar xadiidka laba kun iyo laba iyo sagaashanaad can anas bin malik waxaa la wariyey radia allahu taala arda can nabi nabigena wuxu kor sal sl qal nabigena wuxuu yidhi maa min cabdin addoon ma jiro oo yamuutu eh, dhinto lahu isaga u weyne khayrun khayr ninkaasu yasiru ay farax gelinaysa an yarjic inuu usoo laabto ilaa dunya adduunyada wa ana lahu dunya adduunyada isaga ay u sugnaatay iyo wamaa fiiha wix gudaheeda ku sugan qof ay farax gelinaysa ma jira ila qofka shahiidka mooyane maxay u farageli muxuu gu farxayaa shahiidka limaa yaraa wuxuu arka awgeed min fadli shahaadati shahiidnimada fadliga ay leedahay fa inahu asaga yasuruhu waxaa farax gelina an yarjica ila dunya adduunyada inuu usoo laabto oo fa yuqtala la dilo maratan ukhra mar labaad qof adduunka inuu dib ugu soo laabto oo kadibna kusoo laabto adduun dhan farta laga saaro jecel oonan shahiidka ahayn ma jiro weyaan maxaa yeeley shahiidnimadii wanaaggeeda markuu arka wuxuu le mar in lii oo kadibna aan kusaas weyaan muslim buhari soo saara xadikaas xadiidka laba kun iyo saddex iyo sagaashanaad can sahl bni xunayfin waxaa laga wariyey radi allahu ta an arda ana nabiya nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi man sa'ala qof weydiista allah alla weyne ashahaadata shahiidnimo bisidqin dhabna alla ku weydiista ilaahu shahiid iga dhaha oo dhabna qalbiga mxuu alle kaga weydiiso ballaqahu llah alla weyne ayaa gaarsiiya manaazil ashuhadaai kuwa shuhadada boosaskooda ayaa la gaarsiiya wain maata calaa firaashihi firaashiisa ku dhintay weeyaan saasuu nabigeen cadayna sala allahu calayhi waali wasalam laba kun iyo afar iyo sagaashanaad can miqdaam bin macdi yakri ba waxaa laga wariyey taala qala wuxuu yihi miqdaad miqdaam qaala rasu rsul wuxu yih sal slm lishahiidi ninka shahiidka ay u lix arimoodoo kala dardaranoo qiimo badan qofka shahiidka u sugnaatay alla agtii tan koobaad raggan isqarxina oo qobta ku hay axaadiistaana malaha ay arkeenoo kadibna waxay leeyihiin bal meeshaas ka gaara wartaata kuma gaara taas naar deg ah lagu gaari tan islaamka laisku baabi'ina tan io taa isma laha middaan waa laba baab taas waxaa weye qatlu nafsi waa qofka naftiisa inuu dilo weligiisna siduu isu qarxina un jannada dhanaarta dhexdeeda saa iskugu dhexqarxina kan ummadda halaaga oo saas waxyeeli abadan waxba yuusan isdhimin waaya lishahiid ay u sugnaad qofka shahiid cind allah alla weyne agtii sittu khisaalin lix khisladood yukhfar lahu waxaa loo dhaafaa fii awali dafcatin dafcada iyo shubnashuban ka u horreeya oo dhiiggiis u shubma dembigiis waa lala dhaafayaa dhiiggiis ma daatay dembigiisii waa raacay wa yaraa wuxuu arkayaa maqcadahu makaana fadhigiis min aljanat jannada ayuu ka arkayaa wayujaaru waxaa laga badbaadiyaa min cadaabi qabri qabriga ammaan uu ka helaa min alfazaci اakbar argagaxa weyn oo maalinta qiyaama waa laga badbaadiyaa wayuudacu calaa rasi madaxiis waxaa la saaraa taaj lwaqaar xasiloonida taajkeeda oo boqorada loo geliya ayaa madaxa loo saaraa alyaquutatu halki jawhar oo minhaa taajkaas meesha saaran ka raaraca qayb ka mid a ah, khayrun iyada ayaa ka khayr badan min adunya addunyada wamaa fiiha wix loo guriyaa inatayni wa sabciina laba iyo todobaatan xaas ayaa loo guuriyaa oo min xuurin ciin xuurcinta a loo guuriyaa wayushafacu waxaa looga shafeecaa oo laga ergayeelaa fii sabciina toddobaatan oo min aqaaribihi qaraabadiis ka ah. intaas qofku markuu maqla marka waa barwaaqa moogta khayr iyo wanaag soo meel sax in lala aado markaas eh, laakiin midaan hadda aan aragno ciyaarta noqotay waxaa weeyaan waa majeesooda ay sheegi jireen tirmidi ibni maaja waladii cinda ibni maaja ibn maaja agtiis waxaa loo lahuwiyaa xullatan isku joog xullata aliimaani iimaanka isku joogiisa wayusawaju waxaa loo guriyaa min xurin ciin xurin ciinta ayaa loo guriya walam yadkir taaj taajka muusan sheegin kadalika cadad zawjaati toddobaatan iyo labadii xaas muusan sheegin ibn maaja riwaayadiisa weyaan xadiikan waa xadiis saxiixa baabun ashuhadaa axyaanu cinda rabbihim baabka waxuu baab yahay dadka shuhadada ah. alla agtiis waa dad nool dad nool weyaan siduu nabigeena cadayna sala allahu alay w ka horan rabbigan baa cadday subxaana wa tacaala xadiidka laba kun iyo shan iyo sagaashanaad can masruuq ibn ajdac waxaa laga wariyey raximahullah qala wuxu uhi masruuq sa'alnaa waxaan weydiinay ibna cabdallaahi eh, ibna mascuud ayaan weydiinay can hadi laaya aayaddan ka warnaa nir ayadda tay ahayd qowluhu tacaala walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun walaa taxsabana ha u malayn nabi allow aladiina akhyaartii qutiluu lagu laayay fii sabiila jidka alle amwaatan kuwa meyd inay yihiin weliga ku soo dhicin ha u malaynin bal iska badaa inay meyd yihiin axyaaun way nool yihiin cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ayaa yursaqu lagu arsuqaa saas ayuu rabbiga cadayna subxana wa tacaala qaala wuxuu yidhi raawigii amaa inaa amaa inaa annaga qad sa'alnaa can daalika inaan arrinkaa weydiinay yani amaa inaa annaga miya qad sa'alnaa can dalik arrinkaas ayaan wax ka weydiinay nabigaan weydiinay faqaala wuxuu yidhi arwaaxuhum ruuxdooda iyo naftooda fii jawfi tayrin shimbir uurkii ayay ku sugan tahay khudrin cagaaran lahaa iyada waxaa u sugnaaday muxuu ahaa shimbiraha iyaga qanaadiilu faanusyaala intuu dab kushadany maaha waa nuur faanusyaala ayaa u sugnaaday laga soo raariciyay bilcarshi alle tasraxu way foofaysaa min aljannati jannada xayu shaat meella meeshajoogto dhankaartasoofi uma taawi ilaa tilka alqanaadiil qindiladaas iyo muxuu faanuustaas carshiga alla ka hoos raacsan ayay muxuu ahaa usoo hoyanaysaa ay usoo dunmaysaa faalaca ilayhim rabuhum faalaca ilayhim rabbuhum rabbigood ayaa marka ayaa eegitaan eegay ilaacatan eegitaan oo muxuu ahaa xijaabkii ayaa meesha laga fayday weyaan udhexay alla iyo addoomihiisa faqaala kadibna wuxuu yidhi rabbi hal tajtahuuna shayan wax miyaad jeceshihiin shuhadadiiyo maxaad jeceshihiin qaala waxaa yidhaha ayu shayin nashtahi maxaan maxaa jeclaanaynaa waxaan jeclaanayna on damcayna oon oon rabna maxay tahay wanaxnu anaga nasraxu aan foofayn min aljannati jannada xayu shina meel meeshaan doona fa facala dalika arrinkaas ayuu rabbi sameeyey ood ku dhawaaqay bihim ayaga alaaa maraan saddex jeer falamaa ra'ow goortay lan yutrakuu inaan la daynayn min an yusalw in wax la weydiiyo oo la yidhaha maxaad u baahan tihiin inaan laga dhaafayn markay ogaadeen qaalu waxay yaa rabbi rabbiyow nuriid waxaan doonaynaa an tarudda inaad celiso arwaaxana nafafyaalkanaga fii ajhaadina jirarkana aad ku celiso xataa nuqtala ilaa nagala dilo fii sabiilika waddadaada maratan ukhra mar kale falamaa ra'aa markuu arkay rabbigeen an laysa lahum xaajatan falamaa ra'a arkay an laysa lahum xaajatun dan aynan lahayn turku waa la iska dhaafay saas ayuu nabigeen cadaynaa sala allahu calayhi waali wasalam imaam muslim ayaa soo saaray marka qofka shahiidka wuxuu tamaninayaa wax walba wax ugu muhiimsan in uu muxuu ahaa adduunkan kusoo noqdo mar labaad shahaado u helo ayuu tamanina weyaan fadliga ay leeda ayaana cadaynaysaa baabuljannati jannada taxta dilaali suyuuf seefyaalka seefyaalka harkooda ay jannada ahaatay ayuu baabkan u baab xadiidka laba kun iyo lix iyo sagaashanaad can muusa alashcari waxaa laga wariyey radi taala anu arda muusa qaala wuxuu yidhi wahuwa isagana bixadrati alcaduw cadowgi isagoo muxuu ahaa meeshii uu jooga la jooga oo goobta furunta dagaalka jooga qaala rasul wuxu yidhi sal slm ina abwaaba aljannati jannada albaabaheeda taxta dilaali suyuuf seefaha hararkooda hoostooda weeyaan oo jannada ayaa lagu galaaba muxuu ahaa seefahaas in muxuu aha cadowga lagula dagaalamo faqama rajul ba istaagay rafu alhayati muuqaalkiisu uu muxuu ah basaasan yahy qof dee dhar fiican iyo qalab fiican iska yara dan yara ayaa istaagay faqal wuxu yidhi ya abaa muusa abaa muuso anta mise anta idiin qoran anta miyaa idiin qoran anta adi miya samictu rasul rasulka kamaql sal sl yqul hada arrinkan isagoona ma adigaa nabigaana ka maqli qaala wuxuu yihi nacmaha qala wuxuu yihi farajaca ilaa asxaabii raggiisa ayuu u laabtay faqala wuxuu yihi aqra'u calaykum asalaam waa idin salaamaya uma intaa kadib kasarag wuxuu jebiyey jafna sayfihi seeftiisa muxuu galkeedii ayuu kala jebiyey uu kala tuuray seefti kaledu soo reebtay faalqaahu kadibna wuu turay uma mashaa wuu la dhaqaaqay bisayfi sayftiisa cadow cadowga ayaad la abaaray weeyaane fadaraba bihi markaasuu ku garaacay ood kula dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilo saas ayaa dhacday weyaan xadiidka abi muslim ayaa muxuu soo saaray baabu shahaada shahaadadii tukafiru lkhataayaa gafafkoodna ayaa tirtirtaa ila dayn dayn mooyaan imtixaan waa wixii ogaantoon sheegaynay qof hadduu qaba waxba kama jiraan marka shahaado oo dayn iyo aq bini aadam lagu leeyahay ka kacwa balgeysta marka xadiidka laba kun iyo todobiy sagaashanaad can cabdilahi bni camr caasi waxaa radi allahu taala anhuma ana nabiya nabigeena sal lla slm qal nabigena wuxuu yidhi alqatlu dilka fii sabiillahi qofki jidka lagu dilo yukafiru kula shayin dembi kasta ayuu mxuu aha dhaafaa dayna daynta mooyane wa fii riwaayatin yukfalu shayd kulu dembin ila dayn dembi kasta ayaa qofka shaydka loo dhaafaa daynta ka ahayn imaa muslim ee soo saaray riwaayad kale waxay saaranii bihi jibriil aanifan jibriil ayaa muxuu ah mar dhow muxuuah igu siraystay saas weyaan marka daynta khatarteeda waad garan kartaan aada laskaga dhowr allah naga bixiyo wix dayn qabo baabu man qutila duuna maali fahu shahiidun qofka maalkiisa isagoo difaaca lagu dilo waa shahiid weeyaan xadiidka laba kun iyo sideed iyo sagaashanaad can abdillahi bn camr bn casir radi allahu ta anuma qal wuxu abdillahi bn camr samictu nabiya nabigan sal slam yqul isagoona man qutila duuna maali maalkiisa isagoo difaaca qofka lagu dilo isokadii fahuwa hahiid waa hahiid weyan buhaariya soo saara xadikaas xadidka laba kun iyo sagaaliyo sagaashanaad can abi hurayrat wa radi allahu taala arda qala wuxu abu hurayra jaءa rajulin ba u yimid ilaa rasul u yimid sal slm faqala ya rasul rsulka allow arayta balkaru in jaءa rajulin hadduu i yimaado oo yuriidu uu doona akhda maali inuu maalkayga iska qaato nin baa yimid kadib inuu mxuu ah xoolahayda iska aruursado rabaa qala wuxu falaa tuctihu maalaka maalkaadaan siinin qala wuxu arayta ka ror in qaatalni hadduu la dagaalamo qala qa arayta ka war in qatalanii haddii uu idilo qal faanta shahiidun shahiid ayaa tahay qal arayta bal ka war in qataltu haddii aan dilo qal huwa isaga fi naar naar ayuu gelayaa saasuu nabigeen cadayna sal sl xadidkana muslim ee soo saaray xadiidka laba kun iyo boqolaad alxamdu lilahi rabi alcaalamiin can saciid bni zayd waxaa laga wariyey radi a nabigeen wuxuu yidhi man qutila qofka la dila duuna maalihi maalkiisu kadii isagoo maalkiis difaacan lagu dilo fahuwa shahiidun waa shahiid weyaan waman qutila duuna ahlihi reerkii isagoo difaacana qofka lagu dilan aw duuna damihi dhiiggii sokadii oo naftiisa difaacana aw duuna diinihi ama diinta isagoo difaacana fa huwa shahiidu waa shahiid weyaan abu daawuud tirmidi nasaa ibn maaja waa xadiis saxiixa baabun man qaatala qofka u dagaalama litakuun inay ahaato kelimatulahi kelimad alle hiya alculyaa tan sarraysa kaasun baa jihaada laakiin qabiil iyo ha lagaa sheega iyo geesinimo raadin iyo wahaakada iyo maya xadiidka laba kun iyo boqol iyo koobaad can abi muusa alashcari waxaali radi qaala acraabiyun reer baadiya wuxuu yidhi linabiy wuxuu ku yidhi sal slm arajul ninba arajulu ninba yuqaatal yuqaatilu dagaalami hay saabiyada ma aragteen doctor axmed nuuro salaad tasaabiix eh, muxuu aha dadka udhigi siyaatl ya oo dad tusi si loo tukani salaad tasaabiixa socota marka marka iska dulqaata waa moogtahay waa ra waa muxuu ahaa waa waxaa badan habka loo tukanaa iyo ragcadkeeda aad loo badiyaa inkastoo masaxa missaxma waa soo marna xasuusantiin waafigan ku soo marna ma marka eh, riwaayadeeda waa la isku lakin shekh alalbani rag badan waxay leein waa saas weeyaan waayahay baabun man qaatala qofka u dagaalamay litakuuna inay ahaato kalimatullah kalimad alle hi ayadaa culyatan sarraysa kaas ayaa jihaada weeyaan xadiidka laba kun iyo boqol iyo koobaad can abi musa ashari radi allahu tan arda qala wuxu yidhi jaa acraabi min reer baadiya u yimid linabiy u yimid sal slm qaala wuxuu yidhi qaala acraabiyu nin reer baadiya waa dagaalami lilmaqanimi u dagaalami warajul nin yuqaatilu wa dagaalami liyudkara in la sheegsheego oo geesinimo wax lagu sheega wayuqaatilu wuu dagaalami mid kale liyura in la arka makaanahu booskiisa iyo meesha uu joogo iyo dadnimadiisa la ogaado man keebaa fii sabiila jidka alle ku sugan intaasoo muxuu ahay nin walba dagaalamo kee jidka alle faqala wuxu yhi man qaatala qofka dagaalame takun kelimatulahi kelimada alle hiya iyada alculyaa tan sarraysa fa huwa kaas ayaa fi sabiili ah weeyaan kuwaan kale marka mxuah sarafa nadar canhu nabigu iska eh, mxuah duurku ka maray buhari muslim xadis soo saaray wa fii riwaayati riwaayat allahuma bukhaari muslim usugnaatay qaala wuxuu yidhi jaa rajul nin baa u yimid ila nabi nabig sal slam faqal wuxuu yidhi arajulu nin baa yuqaatilu dagaalama xamiyatan qabyaalad iyo waxaa weeyaan tolkaada difaac iyo waxaa yacni inuu muxuu ahaa waxyaabahaas noocaasa xamiyadda waa qabyaaladda iyo waxyaabaha faayu daalika kaas koodeeba fii sabiila jidka all ahaaday kuwaas koodeeba muxuu jidka alla ahaaday qaala wuxuu yidhi man qaatala dagaalama litakun ahad kalimatulahi kalimad al hiya alculyaa tan saraysa fahuwa fii sabiil lah kaasee jidka alla weeyaan xadiidka laba kun kaas bukhaari ayaa soo saaray laba kun iyo boqol iyo labaad can jundub jundab ibni cabdilaahi albajali waxaa la wariyey radi taala arda qala wuxu yhi jundab qaala rasul rasulka wuxu yhi sal lagu dilo taxta raayatin cumiyatin calan indhoolo ah hoostii yadcuu dadka ugu yeelay casabiyatan yadcuu ugu yeera casabiyatan qabyaalad iyo wix la midka ah aw yansuru gargaari casabiyatan casabiyad iyo qabyaalad iyo wix la midka u gargaari faqitlatun faqitlatuhu dilkiisa qitlatun jaahiliyatun waa dilitaan gaalnimo siday gaalada u dhiman jireen u waa dembi aad u weyn kufrigaas marka jaahiligaas gaalnimo rasmi maaha laakiin yani khisaashi iyo dhaqanka gaalada lagu yaqaanay ayaa sidaa ahaa ayuu nabigeena muxuu ahaa koley buula jeeda wallahu aclam marka e, calanka umiyada ah waxaa weeyaan qofka meesha uusan garanaynin waa wax aan jidka aan ahayn iyo inta la banay aanan ahayn sidaa weyaan baabun bayaanu shuhadaa dadka shuhadada ah, in la caddeeyuu baabkaanu baab yahay noocyada ay kale yihiin xadiidka laba kun iyo boqol iyo saddexaad can abi hurayrata radi allahu ta arda ana rasul sal sl qal wuxuu yidhi ashuhadaau dadka shuhadada hamsatan waa shan almacuunu kan la duray almacuunu kan daacuunka lagu riday weyaan cafwan acanahu aacuun aacuun ayaa duray waa qofka dacuunka ku dhacay walmabtuunu qofka uurka loo galay shuban iyo wax noocaas iyo iyo xanuunada uurka ku dhaca caloosh iyo walariqu qofka mxuuah biyo ku maashoodo biyo ku dhexbaktiyo iyo wa saaxibu lhadmi iyo qofka muxuu ahaa dumitaanka saaxiibka oo lagu soo dumay wa kusoo dumaba diyaarada ita waa lamid iyo baabuurti la midka iyo washahiidu fii sabila jidka alle shahiida inta ayada ahba nabigeenu xudey sal l slm inay shuhada intaba shuhada weeyaan ajarka xagga shahaadada helayaan bukhari muslim xadidka muxuu soo saara weeyaan waayah xadidka laba kun iyo boqol iyo afraad can cuqbat bni camir waxaa lagu radi allahu ta arda ana rasul rasul sal sl wuxuu yidhi hamsun shagan hamsun shan man qubida qofkii la qibdoodo nafta looga qaada fii shayin shay oo minuna ka mid a fa huwa shahiidun waa shahiid weyaan dhammaan waa la waday dhimanaya la socda waadna ogsoontihiin qof haba yaraatee noolaan adduunkan kullu nafsin daa'iqat lmowt naftaana sbeer mala hal mar uma ay baxaysaa bas mar ay bixi soo noqona ma jirta marka qofka meel unsaxa inaad ilaahay ku bixiyo allah barya ilaa waantum muslimuun waayahay ilaah subxana wa tacala anagoo saasoo muslimiin allahna ofsada iyo muminiin ah waayahay hamsun shan man qubida qofka la qibadoodo fii shayin shay oo minhuna ayaga ka mid ah fa huwa shahiidun waa shahiid weeyaan almaqtuulu qofka lagu dilay fii sabiila jidka ale shahiidun waa shahiid walariqu qofka ku maashooday fii sabiila jidka ale shahiidun waa shahiid wlmabtuunu kan muxuuha eh, uurka loo galay fii sabila jidka alle shahiidun waa shahiid wlmadcuunu kan dacoonka lagu riday fii sabila jidka alle shahiidun waa shahiid wnufasaau haweeneyda muxuu ahaa eh, umasha eh, ku dhimatay fii sabiil shahiidun waa shahiid weeyaan marka xadiidkan macaanida uu xambaari kara laba macno wallahu aclam macnaha koobaad qofkii isaga oo jidkii jihaadka ku jira ayaa waxaa weeyaan biyo ayuu ku maashooday ama uurka loo galay ama aacuna ku dhacay ama waa umal raacday qofka isaga ah, saas waa noqon karta oo laba camalo isku darsaday shahiid waa sidoo kale isaga ataa hawsheeda ku jirin oo iska jooga gurigiisa intan haddii ay ku dhacdana isna waa shahiid weyaan riwaayad hore ayaana ta caddays iyo xadiidka hore tafsiirkan dambe aad u cadday weyaan nasaa soo saaray waana xadiis saxiixa baabun man qaatala qofka u dagaalama riyaa u dagaalama inay waxba meesha u ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo shanaad can cabdillahi bn camr bn caas waxal radi allahu ta anuma anahu cabdillahi bn camr qaala wuxuu ya rasul rsulka allow ahbirnii iga waran can iljihaadi jihaadka iyo walqaswi duulaanka faqala wuxu yidhi ya cabdallaahi bni camr in qaatalta haddii aad dagaalanto saabiran adoo sabarsan muxtasiban ajir xisaabsana bacataka allah alloin wuxuu ku soo saara saabiran adoo sabarsan muxtasiban ajir xisaabsana wain qaatalta haddii aad dagaalanta muraayan adoo istutusa mukaairan dadka inaad wax kaga badsato ama geesinimo noqota ama xool noqota ama waaka noqotaba inaad ugu badsato doona bacdaka allah lin kusoo saara muraayan adoo istutusi mukaairan wax badan mxuu aha dadka aad ka wax badsata raadsani ayaad soo baxaysaa weyaan oo wixii ay kugu muuqdaan oon jid alla aanan ku dagaalamin yaa cabdulahi bni camar calaa ayi xaalin qaatalta xaalada xaalada aad ku dagaalanto ow amaba qutilta laguu dila bacataka allahu calaa tilka alxaal xaalada ayada alla kugu soo bixiyaa weyaan marka qofka almaru yubcaثu calaa maa maata calayhi wa marka xadiidkaas xaakim ayaa soo saaray imam dahab wuxu le xadid saxiixa waxaad eegtaa ku leeyahy shan iyo xadiid toddobaad oon kitaabkii aan soo marnay mujalad karo soo marnay waa koleyba baabu taxriimi qatli kaafiri qofka gaalkaa in la dilo oo weliba xarbiga ah idaa aslama hadduu soo islaama inay xaaraan tahay ayuu baabkan u yahay xadiidka laba kun iyo boqol iyo lixaad can usaama bn zaydin waxaa la xibi rasuuli lahi sal slm wabni xibihi radi allahu taala anuma qaala wuxuu yidhi usama bin zayd bacaanaa rasulla nabiga al ayaana bixiyey oona diray ila alxuraqati jilibkaas xuraqa la yihahdo oo min juhayna ree juhayna ka mid ah jilibkaas ree xuraqa ah oo weliba juhayna kasii mxuu ahaa qabiilka weyne juhayna jilib ka mid ah ayuu nabiga noo diray sal slm qaala yidhi fasabaxna alqowma qolyihii aan ku waabariisanay fahzamnaahum waan jebinay waan waxaan ka daba tagay ana anig warajulin oo min ansaarihi ansaarada rajulin baan ka daba tagnay qaala wuxuu yidhi falamaa qashaynaa markii aan daboolnoon muxuu ahaa kaabiga una inaan qabanno ama aan nafsi ka qaadno qaala wuxuu yidhi laa ilaaha allah alla xaq lagu caabudo ma jiro alla weynimo ooyana subxaanahu wa tacaala qaala wuxuu yidhi fa kafa canhu alansaariyu ninka ansaariga ahaa uu ka istaagay fadacantuhu ani waxaan ku duray birumxii warankayga xataa qataltu ilaa aan ka dilo qaala wuxuu yidhi falamaa qadimna goortii aan nabigu u nimid balaqa dalika anabiya nabiga arrinkaas ayaa soo gaaray qaala wuxuu yidhi faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa usaamat usaamow aqatalta miyaad dishay bacda an qaala markuu yidhi kadib laa ilaaha illa allah miyaad dishay ummaddan hadda waxba halaagaysa ikhwaanow xadiidkan intuu ka mara horta imtixaankana haysta axaadiistan maba rumaysna miya imtixaankana haysta axaadiistan adiga nimankaas ummadda haligi oo kun dili oo boqol dili oo shan boqol dili oo labaatan dili hal dili xadiistan maba rumaysna miya waxyaaba la yaab kala kuwa ammaandhood waxay ka tacsiyinayeen muxuu ahaa new zealanda wixii ka dhacay ilaah baana ku dhaariye ninkaas xataa ma xishoonay miya waa qof salwaalindaaniga siibtay maxaad ka tacsiyeynaysaa maalin kastaad xamar waxaad ku laynaysaa muslimiinta hal aad ka rebin ood leedahay alxamdulillah intaasaan dilnay waxyaaba waxaa jira waxyaaba hariib xaqiiqatan la yaab waa marka runtii waaas alla ah hanuuniye imtiaaman alla hanuuniye wax kaloo dhihi karna ma laha waayahay yaa usaamatu usaamow aqatalta miyaa dishay bacdamaa qaala laa ilaaha illa allah markuu laa ilaha illa yidhi kadib miyaa wuxuu qultu waxaan ya rasul rasuulka allow inamaa in kale ma ahaa in kale maana kaana wuxuu ahda ninkaas markuu ku dhawaaqay kelimadaas mutacawidan mid badbaada kadoon ah ayadoo badbaado ka doonayay oo ku badbaadi bacdama qaala markuu yidhi kadib laa ilaha ila allah markuu kelimadaas ku dhao kadib miyaad aad dishay qala wuxuu yidhi famaa zaala kama zuul nabigeena yukariruha anigu soo celcelina xataa tamanaytu ilaan ka tamaniye anii aniga lam akun inaan ahayn aslamtu mid soo islaamay qabla dalika maalintaas ka hore inaanba marka ayada muslim noqdo oo dembigii lidha ilm qof markuu hadda soo islaamo dembigiiso dhan waa la tirtiraya alislaam yajubu maa kaana qablahu marka alhijratu tajubu maa kaana qablaha marka ilaa aan ka tamaniy inaan soo islaamo oo kadibna xilliga isaga marka aan mxuua ah ka bilaaba ninkaas mar fiiriy nabi maxamed alai sl slam la maray dadkii ninka ugu jeclaan waa inaga dadku ninka ugu jeclayn wuu dhalay maca daalika isaga meel adag ayuu ka gaarsiiyey mana nabiga kama aamusin kuwa meeshana dadka iska laynaya wax lala yaabo buhaari muslim ayaa soo saaray baabu nahyi reebid iska reeb baabkan u baab yahay can iqaarati oo mxuu ahaa iqaarata weerar la weeraro idaa samica aladaan cadowgii haddii muxuu ahaa lagu socdo oo kadibna aadaan laga maqlo inaan la weerarin oy xaaraanta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo boqol iyo toddobaad can anas malik xali radi allah ta an arda qala wuxu hi anas kaana rasul rasulk wuxu sal slm yuqiiru mid weeraro idaa talaca alfajru marka salaad fajar ay dhalato wa kaana nabiga mxuu ahay sal اla slm yastamicu adaan adaanka iyuu mxuu aha dhegaysan jiray fain samica aadaanan haduu maqla amsaka meeshaas uu ka istaagi jira nabigeena sala allahu aleh wasalam wailaa hadduusan maqlin aqaar uu weerari jiray fa samica rajulin buu u maqlay yaquulu laha allahu akbar allahu akbar faqala rasul wuxu yiri sal smca alfira firadii firat allahi alatii fatara naas calayha kulu mawluudin yuuladu cala alfira faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi sidaa weyaan firadii aad ilaahay dad ku khalqi ayuu ninkaas ku dhawaaqay uma qala wuxu yidhi ashhadu ilaha illa allah ashhadu ilaha illa allah ayuu yidhi faqala rasul lla wuxu kharajta min alnaar naar waad ka baxday haddii marba aad tawxiid ka qabsatay khalaas fanadaruu way eegeen ninkii faidaa huwa raaci miza mizan waa arjir nin arjir ah ayaa aadimi aadimi muslim ay xadiid soo saari baabu dacwati ilaslaami qabla alqitaal intaan lala dagaalamin gaaladii xarbiyiinta ahaa in islaamnimada looga yeerayu baabkan u baabiya xadiidka laba kun iyo boqol iyo sideedaad cabn cabas waxaa taala ma qal cbdullahi bin cabbaas maa qaatala rasuul rasuulka muxuu ahaa lama dagaalamin qowman qolo qad weligii xataa yadcuhum ilaa ugu yeero islaamnimada weligiis nabigan lama dagaalmin alai sl slam daarimi soo saaray bayhaqine fii eh, suwal kubraa waana xadiid saxiix weeyaan annaga waxaa meel dheerba ma ahane gabdhihii noo shaqaynaya basa xataa loo yeerayn waxaa laga inay sanad iyo laba sana iyo cid la joogta weligeednaan la dhihin oo naarta mxuu ahay ka badbaad oo islaanima soo gal ayaa laga yaabaa aan la dhihin waa imtixaan marka anaga howl adaga noo taala ogaada baabun laa yustacaru bimushrikin qof mushrika dagaalka muslimiinta looma kaalmaysto ayuu baabkan u baab yahay xadiidka iyo inuu muslimiinta raaco jihaadka gala gaal looma kaalmaysto xadiidka laba iyo boqol iyo sagaalaad can caaishata waxa lagu radia allahu ta anu ardaha zawji nebiy annaha caaisha qaalat waxay tihi kharaja rasuullah nabiga alla ayaa muxuu eh, soo baxay yowma badrin maalinta badar ayuu soo baxay falamaa kaana goorta mxuu ahaa falamaa kaana goortu ahaaday bixarat alwabara meesha xarat alwabara la yihahdo markii nabigeenna uu joogay sal l slem waa magaalada madiina qeyb ka mid a ah darfeeda ku dhoweeyaane adraka rajulin baa ka daba yimid qad kaana ahaaday yudkaru laga sheegay minhu xaggiisa jura'atan ama jur'atan geesinimo laga sheego jur'atan geesinimo iyo wanajdatan iyo soo hoobitaan iyo inuu mu nin gargaar badan oo muxuu aha dhankaas ku fiican inuu yahay najdada waa waa ninka eh, halyeygaah halyeynimo laga sheego weyaan fa farixa asxaabu rasulla nabiga al saxaabadiisa way ku farxeen xiina ra goortay arkeen falama adrakahu markuu nabiga ka daba yimid qaala rasul rasulka wuxuu yiri sal slm jiitu waxaan u yimid liatbacaka maxaa idin qoran liatabicaka miya liattabicaka inaan ku raaca oo usiiba macaka xoolaha aad soo hesho haniimadan waxaan ka helo ayaan ku soo raacay weyaan qaala rasul wuu yih sl slm tuminu billahi warasuulihi alla i rasuulkiis miyaad rumaysan tahay miyaad rumaynaysaa qala wuxuu maya qala farjic laaba falan astaciina ma kaalmaysa mushrikin qof mushrik ma kaalmaysa aniga ayuu nabig yih sal allahu alay waslem qaalat waxay tihi xadiidkan marka berigii khaliijka dagaalkiisu dhacay oo ciraaq iyo kuweyt dagaalka dhexdoodu ka dhacay oo ciraaq intaay duushay ay ku duushay kuweyt ku duushay ay qabsatay kadibna xulafadii uu horkacay maraykanka ay yimaadeen sagaashan iyo kowd sagaashan ka meelahaas ayaadan filaya sagaashan labadii ahayd kowdii iyo sagaashanka labada meelahas ayaan filaya wallah aclam adi meelhaas ma marka xilliga asaga ahaa waxaa weeyaan sacuudiga xataa madaafiic waxbaa lagu soo riday waad garanaysaan oo sawaariikhdii sadaam ka soo tuuray baqhdaad ayaa soo gaaray ayaga laftooda waxaa weeyaan uu yara midii wuxuu ku yidhi adinkana waa malah nafaa qabatay marka maraykan orda wa waad yeelaysaan noo talaye ciidan maraykana meesha la keenay waad ogeydeen aad u tiro marka sacuudigaa la keenay oo khaliijka o dhan la wada keenay ilaa hadda qaara mxu khaliijka qaarkood ilaa hadda qatar iyo meelahay wey baaq markii la keenay culimadii marka islaamka xilligaa joogtay sacuudiga joogtay way isku khilaafeen waxay yidhahdeen in la kaalmaysta gaal ma bannaan tahay mise ma banaano qolyo waxay daliishadeen xadiidkan oo ah irjic fala nastaciina bimushrikin yani qof gaal ah ma kaalmaysta noqo xadiidkani ay mxuu ahaa qolyana waxay mxuu ahaa daliishadeen ninka horta saddaam xuseen waa waa gaal saddaam xuseen waa gaal bacii u ahaa mogt waad garanaysaan bacuu ahaa marka dhowr qofoo waxaa jiray culimmada ay gaalaysiiyeen waxaa u horreyy ninka la yah boorqiiba ninkii xukumi jiray ma taqaanaan jir n tunis gaalnimada hadda tunis ka jirta iyo waxaan ad arkaysaanoo belada ninka aabbaha ahay weyaan yani ninkaas koleyba hadduu asaga gaalo noqon waayo cid gaaloobaysa in abjirnaa umayna fatwa culamada soo saar inuu gaaliy ninka labaad oy gaalaysiiyeen wuxuu ahaa ninka la qadaafi wax lagu gaalaysiye ani ma aqaano kitaab akhdarka iyo ah, ma aqaana asna waa la oo fatwa kasoo kasoo baxday culimadaa tan saddexaadna wuxuu ahaa sadaam xusein laakiin sadaam xusein ilaahu u xilliga dambe oo hadda gaalada ay meesha masar ay qabsadeen ciraaq waad garanaysaan yacni ficlan meesha jur'ada iyo geesinimada iyo tawxiidka iyo kitaabka qur-aanka ku iyo koleyba insha allahu tacaala hadii xataa marka hore ad fakaday islaamnimadiisa usoo noqday marka waxaan kala jeedaa culimmada marka waxay yidhahdeen kuwii fatwooday ninka waaba gaal fatwo soo kama soo bixinaa dee markuu kuweyt galayna ciidamadii gabar iyo garoob iyo m mid la qaba miyay reebeen soo kulli xurumaadkii ma ayna dulmarin marka sacuudigana saasa yeelayaane marka laba gaal isma dhammaani kan muxuu ahna badbaadina adiga fatu noocaasa ahayd waa lagu kala jabayoo ururo iyo xataa loo kala baxay waad garanaysaan qaar xabsiyada lagu shubayoo marka baab dheero iska ahaa alm marka xadiidkaas weyaan farjic laaba fanastaciina ma kaalmayso mushrin gaal ma kaalmayso nabig sal slam qaalat waxay tihi uma intaa kadib madaa wuu xataa idaa kuna ilaa aan mxuu ahaa xataa idaa kuna hay xataa idaa kuna ilaa ma aan ka ahaano ilaa aan ahaano bishajarati shajaradi geedki shajarada waa dilxulayfa shajara la yihahdaa dilxulayfa la yihahdaa abaal abaar caliya la yihahdaa marka halkaas ilaan ka gaarno kunaadan marka caisha laba shayba way noqonaysaa radi allahu ta an inay sagootisay oo magaalada madiina ay ka soo raacday dadka socday oo ilaa ay la imaada meesha ayada ah, oo dad muwadiciintii ay ku jirtay ila tawdiica asal ayaad leeyahay dadka qofka safra in la sogotiye asalay leeda tan labaadna mayae kunaadaas yani muslimiinta inay ula joogto ayada guriga joogtay laakiin kunaad ay ka hadlayso aan ahayn ay leedahay mxuu ahaa saxaabadii iyo muminiinta ay ka hadlayso qaalat waxay tidhi uma intaa kadib madaa nabigu u socday xataa idaa kunaa ilaa aan ahaano bishajarati adrakahu rajulu ninka ayaa marlabaad ka daymimid dulxulayfa faqaala wuxuu ku yidhi kamaa qaala siduu yidhi awala maratin marka hore siduu dhahay oo waan ku raac u dhahay faqaala lahu nabiy wuxuu ku yidhi sal slm kamaa qaala siduu yidhi awala maratin marka hore qaala wuxuu yidhi farjic irjic farjic laaba fanasacina mushrikin qof gaalana ma kaalmaysto qaala wuxuu yidhi uma rjic uma rajaca wuu laabtay fa adrakahu bilbayda bayda ayuu muxuu ahaa uga daba imaaday wuxuu ku yidhi meesha banaaneedba kama qaala suu yidhi awala maratin tuminu biاllahi warasuulihi alla rasuulkiina rumaynaysaa qala wuxuu nacmaa faqaal wuxuu rasul wuxu ku yiri sal slm faintaliq idan haddii aad mar muslim noqotay na keenne marka na keen weeyaan muslim ayaa xadiiska soo saaray baabu muadinka khalaas aan dhamayna marka waaye baabu ikhraaji hayr muslimiina muslimiinta kuwa aan in laga bixiyo min aljaziira jazira alcarabiya in laga bixiyo jazira alcarabiya waxaa weeyaan xarameynka iyo maa jaawarha ilaa xataa yeman qaaraa geliyo xadiidka laba kun boqol iyo tobanaad can amr bn caas waxaa radi lahu can cumar ibn khaaab waxaa lagu radi allahu taala canhu anahu sayd cumar samica rasuula nabiga ayuu ka maqla sal slm yqul isagoo la ukhrijanna waan bixin waan bixin alyahuuda yahuuda iyo wanasaara nasaarada min jaziirati alcarabi jazirati carab ayaan ka bixinaya xataa laa adaca ilaa aanan ka tegin aanan ka tegin ilaa musliman qof muslim mooyane muslim ay xadiid soo saaray maxaa yeelay jaziirat alcarabiya waa masjid oo kale ma garateen masjid oo kale weyaan masjid qofaa muslimeen miyaa dhex fadhiisani ku cibaadaysani sidaa weyaan meel dherb hal aadin axmed idaad caleyh raxmatullah muxuu ahaa wuxuu la murmi jiray gaaladan oo qisiisiinta ah, kuwan kristanka ah odayaashooda iyo culimmadooda marka waxyaabaha ay ku murmi jireen ay ka mid ahayd arrimahan eh, maxaa jasiiradalcarabiya noogala diida iyo maxaa kacbada noogala diida waxaan garanayaa shroyder mid ay dhihi jireenoo muxuuaha sideetameyihii ay murmeen aan mar daawaday marka eh, waxay isku qabsadeen wuxuu le marka kacbada noo heenfilaya kacbada wuxuu leeyahay maxaad igu diidaysaan maxaa kacbada ligu diidaya man adigaba halkan waxaa timid eh, maraykana timid marka maraykan la jooga maraykana timid visa lagu soo siiyey marka dhib ma lahu yidhi dhib ma cid ku didaysa lama arka visa umbaad qaadani visa umbaad qaadanaysaa viisada kacbadan waa laa ilaha illa allah moxamed rasuul lah wabilahi towfiiq hadda haddii aad ku dhawaaqda xataa muxuu aha cid lama weydiya anaa visa ku siini saasuu ku yidhi adigu mku dhawaaqaysaa muxuu ku dhawaaqi waayah baabu cuquubati اjaasuus qofka jaasuuska ah cuquubada uu leeyay ayuu baabkan baab yahay xadiidka laba kun iyo boqol iyo toban iyo koobaad can salamata ibn akac waxaa laga wariyey radi taala arda qal salama ata nabiya nabiga waxaa u yimid sal slm caynun jaasuus ayaa u yimid oo meel mushrikiina ah gaalada ka ah, wa huwa isagana fii safarin nabiga safar ku sugan yahay fa jalasa wuu fariistay cinda asxaabihi saxaabada nabiga agtooda ayuu fariistay yataxadau isagoo sheekaysani uma nfatara kadibna markiiba uu siibtay uu dhaqaaqa weyaan juguf ayuu yidhi faqala nabig wuxu yiri sal slm uطlubuuhu dalba waqtuluuhu deli dila faqataltuhu waan dilay salab inoo kacay aadhihi fanafalahu wuxuu siiyey salabahu hubkii uu xirnaa dharkii iyo seefti iyo hubkii adiga ninka qalabkiisii ayuu siiye weyaan waxaa la siinaa salama ninka soo dilay salami ayaa ninka dilay salamo ninka orodka badnaa oo halihii nabigeena ala sl bargii madiine laga qaaday orod ugu daba tegi jiray oo raggii dhanoo watayna muxuu ahaa qalabka ka wada reebtay buhari muslim soo saaray walafdu muslima muslim laftigiisa wuxuu ahaa qaala wuxuu yidhi hazawnaa waan duulnay maca rasulilah baan la duulay sal sl hawaazina reer hawaazin baan ku duulnay fa baynaa goornaxan anaga natadaxa aan cashe aan qadaynayno maca nabiga aan la qadaynayno calayhi sl slam id jaa waxaa yimid jabalin axmara riti cas saaran faanaakha wuu tujiyey u fariisiiyey uma intazaca wuxuu muxuu ahaa soo siibtay dalqan xerag min xaqibihi meeshaan gadaasha dambe ah waxaa weyaan dabageliska ritiga oo muxuu ahaa saynta xeraga loo geliyo ayuu xerag kala soo baxay faqayada bihi ljabal ritiga ayuu ku xirtay uma soo dhaqaaqo yataqadaa isagoo la qadayna yataqadaa soo laqadayna maca alqowmi dadkiu soo dhexgalay cunadii lo bilaabay wa jacala wuxuu gudagelay yanduru inuu markaa eego cunadiiu cunaya laakiin ilaalo weyaan saasuu eegayaa saxaabada nabigeena sal ly slam wa fiina anaga dhexdanaga waxaa afatun wa fiina dhexdanaga waxaa ahday dacfatun tabardari iyo wariqatun nugeyl fi dahri gaadiidka aan wadana aad buu nugul yahay tabardari badan oo naga muuqata waa dad dayacan aad u liidan wa bacdunaa barka nagana bashaatun waaba dad dagaal u socdoonoo lugeyna ama safar aho lugeyna iska xaaladda anaga ay khatartay id kharaja markiiba bud markii wuu boodayo ishtadu siga ordi fa ataa jamalow yimid fa qaydahu xorig ayuu ka sii deeyey uma anaaqa wa qacada caleyh ku fariistay warkiibuu koray weyaan fa aaarahu kadibna wuu dhaqaajiyey fashtada bihi ljamal ritig ayaa marka la dheereeyey la orday faatabacahu rajulu nin baa la raacay calaa naaqatin nin baa markaa ah, daba dhigtay ritiga markuu kiciyey oo ritiga dhaqaajiyey ninbaa hal daba dhigtay baabuur baa lagu ceerinoo kara qaala salamatu wuxuu yidhi wakharajtu ana waan orday ashtadu ana orde waa lugihiisii waa ninka orodka badnaa orod baan wa kuntu waxaan ahaaday markiiba cinda waraki naaqati hashi muxuu ahaa lowgeeda ayaan gaaray yani qeybteeda ayaan markiiba aan gaaray uma taqadamtu kadib waan dhaafay xataa kuntu ilaan ka ahaaday cinda waraki aljamal ritiga muxuu ahaa lowgiisii dhankaas ilaan ka ahaado on kaga dhawaada amaba dhankan dambe aan kaga dhawaado weyaan uma intaa kadib taqadamtu ama ka hormaray ritigi dhan dhaafay xataa ahadtu ilaa aan ka qabta bikhuaami ama bikhitaami aljamal ritigi mxuu ahaa hogaankiisii ayaan dhabsiiyey xerigii uu ku xirnaa fa anaqtu waan tujiyey waan fariisiiyey falamaa wadaca goortuu dhigay rukbatahu jilbihiis fi lardi arlada uu dhigay ritigi mxuu ahaa hore uu jilbaha luka dhigtay ikhtaratu waxaan siib sayfi sayfteyda mxuu ahaa la soo baxayoo fadarabtu rasa rajul ninka madaxiis ayaan markaa kadibna la aadan ku dhuftay fanadara kadibna aggu ku dhacay madaxiiba aggu ku dhacay uma ji'tu biljamali ritiga ayaan keenay aquudu ana hogaamini calayhi dushiis u ahaaday raxlow heeryadiisii wasilaax hubkiisii fastaqbalanii rasuula nabiga alla iga hortagay sal sl nas dadku ay hor yimaadeen anoo liiso dhaweyn oo lagu farasay waxaan sameeyey fa qaala wuxuu yidhi man qatala rajula ninki aa dilay qaala waxay yidhaheen ibnu lakwac salama ayaa dilay qala wuxuu yidhi laka lahu isaga ay u sugnaaday salabu hubkiisii ajmacu dhammaantii wax alle wax ninkaas u watay salamaha lagu wareejiye saas ayuu yidhi weyaan hada wallahu aclam wsal ll slam ala rasul mustafa